bsmi اllahi الرحmn الرaxيm alxamdu لilh rb العaalamiin ثuma الصlaaة والسlاam عlى rasuuli اllahi الأmin وعlى آlihi وصaxaabatihi أجmaعin faxadaثnii jamcu min الshuyuخi aakhiruhm shaykhuna aلshaykhu صالح bn cbdالlah الcusaymiy غafar allah lah wlahm jamiعa bsnaadi kuli minhm ilى asfami caynina can cmr bn dinar abi qabusa mawla cbdالlah bn cami اlcaas cbdالlah bn cami اlcaas radi allahu tacala anهuma qaal qaala rasuulu اllahi slى اllah عlyh وآlih وsلم alraximuun yarxamhm الرaxman irxamu man fi اlardi yarxamkum fi الsma wmin طrائq الرحmة رحmة المcalimiina bاlmتacalimiina بإqrاء usul الmتun khasة usul xadiiث المصطفى wrasuل المجتبى slى اllah عlيه وعlى آlihi وصxaabatihi أجمعin liyfuz بsacاaت الcajل الأجل fahada huwa الmجlis الثالث والcشhرون majalis إqrاء وشharxi kitaabi macaalim السuنة النabوية fي leylaة الاثنين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 u baab yahay xadiidka shan boqol iyo laba iyo soddonaad can bara bn caazib waxaa lagu radia allahu tacala canhu qaala wuxuu yidhi bara saxaabiga jaliilka ah kaana wuxuu ahaaday rajulu nin yaqra'u mid akhriya suurata alkahfi suurat xisaanun eh, xisaanun eh, faras ayaa ahaa faraskaasoo marbuutun lagu xiray bishatanayni laba xerag oo aad u aad adag lagu xiray laba xerag ayaa ku xirnaa fataqashatu kadibna waxaa dabooshay oo kor ugu imaaday saxaabatan daruur fa jacalat waxay guda gashay daruurtii tadnuu wa tadnuu inay dhowaato oy soo dhowaato wa jacala wuxuu gudagalay farasuu faraskiisana yanfiru inuu carara u baqa ayaa ayuu gudagalay weyaan falamaa goorti asbaxa u waabariistay ata nabiya nabiga ayuu yimi sal lla ly slm fadakara dalika arrinkaas ayuu lahu nabigan u sheegay sala allahu aley waslem fa qaala markaasaa nabigan wuxuu yidhi tilka ta iyada assakiinatu waa xasilooni oo iyo malaa'ig tanazalat usoo degtay eh, bilqur'aani qur-aanka kusoo degtay ama quraanka aanka akhrintiis usoo degtay weeyaan weliba waxaa intaa dheeri sii ahaa riwaayado kale nin saxaabiga saxaabiga wuxuu leeyahay wiil yar oo anigaan dhalay ayaa agtayd ahaa marka wiilka aan ka baqay faraskii inuu muxuu ahaa ku istaago marka qur-aanka akhrintiisa inay safiino usoo degayso sakiino cafwan weliba suurat alkaafi iyo suuradaha markii si fiican loo akhriyo ay malaa'igta soo degayso weliba inay saxaabada qaar arkeen ayaa laga qaadana marka qur-aanka haddii marba la sakiinadaas iyo xasiloonadaas iyo waxaas khayrka badan oo malaa'igta ay la socota ayaa soo degi weeyaan ama aan aragna ama aan arkin muttafaqun caleyh <clears throat> xadiidka an boqol iyo saddex iy soddonaad can abi darda waxaa laga wariyay ana nabiya nabigeena sal l sl qal nabigeena wuxuu yidhi man xafida qofka xaafido oo kor ka qabto cashra aayaatin toban aayadood oo min awali suurati lkahfi suurat lkahfiga suurat lkahfi inta u horeysa ka mid ah cusima waxaa laga ilaaliyaa min adajaali almasiixu dajaal oo salaad kasta aan allahuma inii acuuduka min cadaab اlqabri wmin cadaab الnar wmin fitnat اlmaxya wاlmamaat wmin fitnat اlmasiix kasta aan ilaahay subxana wa ka magan ayaa laga magangeliyaa oo laga ilaaliya weyaan wa fii riwaayatin qaala wuxuu yidhi min aakhiri suurati lkahfi suurat alkaafi qeybteeda dambe ama tobanka hor ama tobanka dambe qofka wada xifdisan oo akhriyana kaba sii fiican xadiidka shan boqol iyo afar iyo soddonaad can abi saciid alkhudri waxaa laga wariyey qala wuxu abu saciid sacad ibni malik ibni sinaan weeyaane qaala wuxuu yidhi abu saciid man qara'a qofka akhriyo suurata alkahfi suurat alkahfi qofka akhriya leylat aljumcati habeenka jumcada akhriyo ada'a lahu waxaa u iftiimo min annuuri nuur xaggii ugu iftiimo fii ma baynahu inta isaga udhexaysay iyo wamaa bayna beyt اcatiiq ilaa aramka beyt اcatiiq ilaa xaramka inta udhexayso intaas oo beytkii mxuu ah catiiqa ahaa oo m kacbadii inta udhexaysa intaasuu ilahay iftiin intaa leeg ayuu siyaa weyaan riwaayo kale waxaa jirta yowma aljumca tan waa leylat aljumca soomahan yowma aljumca ayaa jirta xaafid ibni xajar raximah ullah ayaa lagu jamciyaa ujoodka loola habeen iyo maalintii habeenka markii maalinta la ariyo habeenka ayaa raacsan marka habeenka la akhriyana maalinta ayaa raacsan saasay isu qaadanayaan weyaan marka qofka hadii marba ama habeen ama maalin wax xilli ay noqotaba oo jimcaha hadduu ahriyo suurat alkaafi nuurka intaa leeg ayuu rabbigan siiya subxaana wa tacaala maalin aada loogu baahan doono nuurkaas ayuuna heli doonaa aarka isaga ah waa mawquufun mhm, afwan aarka isaga ah waa mawquufun abi saciid alkhudri ayuu muxuu ahaa ku egyahay nabiga looma tiirinin sala allahu alay waslem sanadkiisana waa saxiix abi saciid alkhudri marka inuu ajarkaa noocaad sheega waa tii aan xali soo maraynay iyo habeenno kaleba maa lahu xukmun rafci waxyaabaha ra'yi laguma sheegi karo nuur in la heli doono aakhara inaan la heli doonin saxaabiga kuma sheegi karo ra'yigiisa waxyaabaha nabigeenna haaliban ay ka soo wariyeen weeyaan sala allahu calayhi waali wasalem baabu fadli suurati sajdati suurat asajda fadliga ay leedahay aliflaamim aljurus suuraddii aan u naqaanay fadliga ay leeda akhrinteeda ayuu baabkan u baab yahay xadiidka shan boqol iyo soddon iyo shanaad can jaabir bn cabdillahi waxaa la wariyey ibnu xaraam radi taala arda qala wuxuu yidhi jaabir huwa canhu can abiih qaala wuxuu yidhi jaabir kaana nabiyu nabigan muxuu ahy sal l slm laa yanaamu midaan seexanin xataa yaqra'a ilaa u ka akhriya bitanziila asajdati wa tabaarak aliflaamiim tanziil kitaab laa rayba fii min rabbi alcaalamiin suurat sajda iyo tabaaraka aladii biyadihi milku calaa kuli shayin qadiir isagoon ahrinin nabigeenna ma hurdi jirin mana saaxan jirin ayuu leeyahay jaabin cabdilaahi radia allahu tacala an arda imaam tirmidi fii jaamicihi wa addaarimi fii sunanihi waana xadiid saxiixa weeyaan xadiidka shan boqol iyo lixii soddonaad can kacbi laxbaar waxaa la wari can kacbi alaxbaar waa ninkii aan ka warrami jirnay oo mukhadramka ahaaye qaala wuxuu yidhi kacab man qara'a qofka akhriya tanziilu sajda suuradaas mxuu aflaamiim tanziil kitaab laa rayba fii rabbi alcaalamiin suura sajda qofka ahriyo iyo watabaaraka aladii biyadihi lmulku suuradda qofka ahriyo kutiba leh waxaa loo qoraa sabcuuna xasanatan toddobaatan xasan ayaa loo qoraa kow waxuta canhu waxaa laga tiraa oo laga dhaafaa laga daadiyaa sabcuuna sayi'atan toddobaatan dembi wa rufica lahu waxaa loo sarmariyaa oo kor looga qaada biha iyada sababteeda ama labada suurada sababtooda sabcuuna darajatan toddobaatan daraja waa mowquuf isaga ayuu ku taagan yahay sanadkiisana waa sax weyaan marka isaga laakiin xukmu rafci ma yeelan karaa haaliban kacb alaxbaar ee aahaarta noocan oo soo wariyay haddii waxyaaba ummadihii hore ku tacalluqa yihiin haaliban wuxuu ka soo qaataa kutub asaabiqa towraat iyo injiil iyo kasoo qaataa haddii waxyaabaha shareecadan la tacaluq ama la xiriir ay yihiinna inta badan wuxuu ka soo qaataa saxaabada nabigeena sala allahu caleyh waali wasalam baabu fadli suurati yaasiin suurat yaasiin fadliga ay leedahay uu baabkan u baabiya xadiidka shan boqol iyo mararka qaarna dee ra'yigiis inuu geliyana waa suuragal xadiidka shan boqol iyo toddobai soddonaad can safaan waxaa laga wariyey qaala wuxuu yidhi safaan xadaanii waxaa ii warramay almashyakhatu culimadii odayaashii culimada ah ayaa ii warramay maxay ii sheegeen annahum iyaga xadaruu inay u yimaadeen qudayfa bna alxaari athumaali ninkaas ay u yimaadeen xiina goortii ishtada uu darnaaday sawquhu sakaraadkiisa markii nafta ay aad eh, bixitaankeeda aad u adkaaday inay raggaas u yimaadeen ayay ii sheegeen fa qaala markaasa wuxuu yidhi waxaa dhihi ninka la yidhaahda hudayf eh, eh, ibnu alxaari athumali ayaa wuxuu dhihi hal minkum adinka miyuu idinka mid yahay axadun qof yaqra'u xifdisan yaasiin suuratu yaasiin qof xifdisan min ku jira qaala wuxuu yidhi fa qara'ahaa kadibna waxaa ku dul akhriyey saalix ibnu shureyx ayaa ku dul akhriyey asukuni falamaa goortii balaqa u gaaray aayadda afartanaad markuu gaaray oo minha suuratkamid ah, yaasiin ka ah, qubida nafti ayaa laga qaaday oo waxaa weeyaan nafti ayaa ka dhacday qaala wuxuu yidhi fa kaana waxay ahayn almashiikhatu culimmadii yaquuluuna kuwa yidhaahdo idaa quri'at haddii la akhriyo cinda almeyiti qofka meydka agtiisa khufifa canha waa laga fodeeyaa canhu khufifa laga fodeeyaa canhu isaga xaggii sakratmolka laga fodeeyaa bihaa iyada sababteeda saasay dhihi jireen marka waxaa weeyaan iqra'uu calaa mowtakum suurat yaasiin oo marfuuc waxaa weya aciif wa laakiin qowlkan loo tiiriyey waxaa weya raggan aharun isnaadu xasan waa sanadkiisa waa xasan marka tajribe iyo uun jeclaysi iyo dhankaas iska dhah laakiin wax ahar ah oo marfuuca ah oo nabigeena ka sugan calayhi salaam sanad ugu sugan gacanku ma hayno marka akhyaarta yaasiinka ahriya oma la yaasiimila ha u malayn meel lafcad inay toobinku hayaan lafca toobinku ma hayaan culimadaas eh, hadalladoodaas hore iyo halkaasay marka ay la aadeen weyaan laakiin nabigeena kama sugna wax xadiis saxiixa wala alkhulafaa raashiduun haakada saas weyaan baabu fadli haaliban waxaadna ogaataan ikhwaani alkiraam dadka culimada naga horeeyey iyo dadkan muxuu ahaa diintan nagaga horeeyey ama culimaha noqdeen amaba xataa dhaqanka soomaaliyeed waxyaabo badan oo ku qotoma nusuus ayaa jira nusuusta ayada marka tamxiiska iyo kala saarka nusuusta aad bay u adkaan jirtay waxaa laga yaabaa marka qaala rasuululahi sal sl meshay ku qoran tahayba in toos loo qaato oon muxuuaha dib loo eegin marka haaliban acmaasha la samaynayay hawlahaas inta badan waxay ku tacaluqeen ama ay ku qotomeen nusuus nusuustaas marka ama nusuus saxiix ha noqoto sidii la rabay ah ama nusuus xasan ha oo sugan oo sidii la rabay ah amaba ha noqoto nusuus daciif ah, oo iyaga ay kala saari kari waayeen aqoontada ayn lahayn amaba nusuus mawduuc ah oo makduub ala rasuli lah sal l slm amaba nusuus fahamkeeda la qalooci ha noqoto ayaa dhici jirta weyaan waxaana iyadna aada muhiim u ah runtii qofka muminka inuu ogaado loo baahan yahay inta badan dadkaas noocaad samayna tawiil ayay haystaan marka qofk inuu markiiba kula soo boodo ood muxuu aha waa bidca waa muxaram qofka uu hore ka yihahda ma ahane bal ma ahadkiisa qofka inuu hubsado waa laga maarmaan xilli waxaa dhoweyd oon aad u qofka inuu muxuu ah ku yidhaahdo waxbuu samaynaya mukhaalif lishariica ayuu la imaanaya markaad tirahdo ruuxan xaggeed wadaan wuxuu kule kitaab ay ku taallaa kitaab ay ku taallaa kadib kitaab wuxuu kula soo baxayaa keen kale oo xaansho guduud ah kula soo bixi kitaabkii marka ayaga xeer waxay la soo maray wax alle wixii kitaab ku qoran ama afcarbi ku qoranba inay diinta heerkaas lasoo mara la socda dayribigii iyo macsharalfalagii iyo waxaa weeyaan waa taqaana kutubi siirka kutubaha kutubaha siirka dayribig waa kitaab siir macsharalfalag waa kitaab siir kutubaha caadiga oo kitabaha ya sheekh ha maya de kutubihii sax weeyaan waa sidaas laakiin waa lagu dhaawi jiray oo culimada dadka ha <laughs> dadka saaxirnimo uma aqoon waxay u yaqaaneen culimonimo dadka waxay u yaqaaneen culimo oo dadka muxuu ahay daweeyo oo wamaa ilaa dalika inta taqaanay in yaroo kooban ay ahayn ragga axkaanleyda loo yaqaanay ama fuqahadii ayaa runtii baabkaas ma geli jiri inta badan laakiin ragga waxaana laqbaystay duruqdana muxuu ahaa lugta ku lahaa amaba duruqda laba qaybood ahayn mogta duruqda iskaba dee suluuk iyo tahdiib nafsi iyo eh, dhankaas nafta in la leyliye iyo dhankaas ay la gashay bidac iyo waxyaabo badan iyo mar qaar xataa shirkiyaad iyo qaar uruq tarazuq oo muxuu ahaa qaraab in la qaraabto ushaar muxuu ahaa gashtay ragga ayaga daribiga iyo macsharfar dhinac ugu jiri jiray marka waa la safrinaya sheekh hebel awe kitaabkii ayuu safriyey kitaabka mataqan la safrin waa dayribiga iyo macsharfarga magaalooyinka iyo tuulooyinku aaday halkaas u aadi waa sheekh laakiin waa saaxir sida asalka sidaa weyaan marka laakiin waa la yaqaanay waa kala socnaayeen inta badan ragga fuqahada ah waa aqoona loo lahan jiray ragga fuqahada oo muxuu ahaa fiqiga shaaficiga dhiga kitaabka safiinaha ilaa minhaajka shuruuxdiisa rag la yaqaana ahayaan ama jalaaleynka dhigo cilmiga kalema badneen amaba dhiga muxuu ahaa eh, luqada dhiga oo muxuu ahaa naxwada iyo sarfiga iyo dhiga dadkoobana ahayaan laakiin dad badanoo ayana waxaa jiray unshaarka iyo duubka culiminimo xirtay oo laakiin haaliban qaraaban jiray si ay ku qaraabtaanba marka ragga ayaga ah markii aad isqabsataan markiiba waxaad kula soo boodi jiray kitaabay ku qoranta xitaa raggaas fuqahada laftirkooda fuqahada caadiga ah waxaa xadiidka bidaacada xadiidka aad baa ugu yaray imaam shaafici cali raxmat llah waati u dhihi jiray man alaba alxadiida qawiyat xujatuhu qofka xadiidka nabiga dalba cala sla slam oo barto xujadiisa iyo meeshuu ku tiirsan yahay aad bay u marka bidaacada xadiidka aad buu yaraa zamankaas xitaa rag fuqahada ah oo shebraansuule cali raxmat ullah taqaanaan rag badan akhyaarta ay yaqaanaan masaajidkii ku orli jiray xamar weyne oo la dhihi jiray sigaale sheekh ka ahan jiray shebraansuule ayaa u horreeyay riyaad saalixiin oo taqaanaan riyaad saalixiin nin soomaali soo geliyo amaba est africa soo geliya asaga horey bariga africa riyaad saalixiin waa hadduu dhintay sheekh ibraahim suule hadduu marka saasa xadiidku u yaraa marka wax alle wixii ku qoran xataa shuruuxda kutubaha fiqiga ku qoran kitaab ay ku qoranta lagu leeyahy ama ku qotoma xadiid daciifa ama mawduuc ku qotoma ama ra'yi sheekh ku qotoma wahakada marka laakiin maanta kitaab ay ku qoranta kadeed kaama soconaysa kitaab ha ku qornaatay lakiin kitaabka isaga intuu ku tiirsaday ma kitaab qur-aan ku tiirsan yahay oona ayad qur-aan ah amaba xadiid nabi oo saxiix ku tiirsan yahay hadduu xataa saxiix yahayna istidlaalkaada ma saxan yahayoo wsaad u daliishanayso si saxan ma tahay weyaan ila rag badan ba waxay soo daliishanayaan aayado qur ah oo axaadiis nabi oo saxiix soo daliishanayaan laakiin madaxay u laabayaanoo dhan kale ay aadinayaan weyaan waaya baabu fadli naam baabu fadli xamiim addukhaan suurat dukhaan waxaa weyaan suuradda ayada fadliga ay leedahay ayuu baabkan u baabay xadiid shan boqol iyo sideed iyo soddonaad can cabdillahi bni ciisa waxaa la weri qala abdulahi bn ciisa uhbirtu waxaa la sheeg anahu shaniya man qara'a qofka ahriya xaamiim addukhaan qofki ahriya leylata aljumcata habeenka jumcada ah iimaanan isagoo rumaysan wa tasdiiqan iimaanan isagoo mxuu ahaa e, iimaan la imaanay la imaaday iwa tasdiiqan rumayn uu rumay biha iyada asbaxa wuxuu abariistaa makfuuran lahu isagoo dembigiisa la dhaafay kaana waxaa weyaan cbdillahi waa imaam darimi ayaa soo saaray marka koleyba waxa weyaan nabiga looma kor yeelin calayhi salaatu wasalaam baabu fadli suurati mulki suuratu lmulki tabaaraka aladii biyadihi mulku calaa kuli shayin qadiir si ahaanta fadliga ay u leedahay ayuu baabkan u baabi weyaan jumco ayaan ka warannay in la ahriyo habeenkeeda waan soo marnay laakiin hadda gooni ahaan iyadoo kaligeeda markii waxaana la jirtay suurat sajda iyadoo gooni ahaan u taagan fadliga ay leedahay baabkan u baabi xadiid shan boqol iyo sagaal iyo soddonaad can abi hurayrata waxaa la wariyey cabdiraxman sakhi dawsi can nabi nabigen wuxuu kuri sal slam qal nabigen wuxuu yidhi ina suuratan suurad oo min alqur'aani qur'aanka alla ka mid a ah, halaahuuna aayatan soddon aayadoodna ka kooban shafacat waxay u ergeysay oo janno gelisay lirajulanin lirajulin xataa qufira lahu ilaa dembigiisa la laaf haddii dembiga laafin janna la gelinaya insha allahu tacaala wahiya aydana suurat tabaaraka aladii biyadihi lmulku wa huwa calaa kulli shayin qadiir nacam marka suuratu lmulki aad iyo aad bay fadligeeda u badan yahay waa noo soo waa noo iman doontaa insha allahu tacaala eh, ayada oo muxuu ahaa qofkii habeenkii markuu saaxana eh, jumcada waa noo soo martay markuu saaxanana waxaa weyaan qofka inuu akhriyo eh, waa hadyiga nabigeena sal alla alay slam sida kusugan nusuus kale baabu fadli suurati zalzala ida zulzilat اlardu zilzaalaha fadliga ay leedayu baabkan u baab yahay fadliga ku soo arooray waa daciif laakiin xadiidka shan boqol iyo afartanaad can bn cabas waxa la wy rdi allahu taala arda qala cbdullahi bn cabaas qala rasul rasulka ale wuxu yidhi sal slm ida zulzilat اlardu suuradda ayada ah tacdiil waxay u dhigantaa nisfa alqur'aani qur-aanka niskiisa ay udhigantaa weeyaan wa qul huwa allahu axaduna tacdiil waxay udhigantaa ulua alqur'aani qur-aanka saddex meelood markii loo qaybiy hal meel bay udhigantaa waqul yaa ayuha alkaafiruuna tacdiil waxay udhigantaa rubca alqur'aani qur-aanka afar meelood marka lodhigay hal meel ay udhigantaa xadiidka asaga waa saxiix laakiin duuna fadli idaa zulzilat idaa zulzilat fadligeeda ma ansixin laakiin labadan suuradoo kale waxaa weeyaan wuu ansaxay fadligooda oo mxuu ahaa hadda qul wallah axadoo kale fi saxiix bay ka sugan tahay saxiixayn nacam baabu fadli qul yaa alkaafiruun suurat alkaafiruun fadliga ay leedahay baabkan u baabiya xadiidka shan boqol iyo ko iyo afartanaad can farwata waxaa lagu ibn nawfal can abi wuxuu ka wari nawfal ana rasul rasulk a sal slm qaala nabigan wuxuu yidhi majiiun nik waxaa nowfalkaas ayaa nabigan u yimid sal l slm majiiun huwa isaga majiiun waa imaad ma jaaa maadaas waa nakira oo sifo waxay u tahay majiaasay sifo u tahay sifo ay u tahay weyaan yacnii majiiun huwa isaga majiiun waa imaad imaadka a timid waa imaaditaan maa jaaa maadaas waxaa weyaan waxaa la weynayna oo la sifayna imaadkaas uu nabiga weynaynaa yani maa jaaa bika imaadka ku keen weynin badana majiun waa imaad oo maa jaaa bika keenitaankiisa uu weyn adiga ku keenay aad weyn yahay weyaan yani imaadkaada imaad weyn weyaane maxaa kaa dambeeya waa qof baa imaanay xilli dambe ayuu ku imaaday tusaale ahaan markaas war waaba imaaday imaad la yaab lah oo weyni badan ayaad la imaaday maxaa imaad weyaan maa jaa bika keenitaanka ama imaaditaanka aad imaadayna weyni badana ama bacdi ku keena weyaan qala wuxuuhi ji'tu waxaan u imid litucallimanii inaad ibarta nabi allow shay-an shay o ku qowla oon akhriyo cinda manaami markii aan hurda rabo saaxda waxaan akhriy inaad ibarta ayaan kugu imaaday weyaan fa qaala wuxuu yidhi nabigeena sala allahu aley wasalam faidaa akhadta goorti aad qaadato madjacaka makaanajiifkaada madajicaka madjicaka makaanajiifkaada markii aad qaadato ood firaashka iyo wixi aad ku saxan leed aad muxuuaha u diyargarood inaad ku saxata faqra waxaad akhrisaa qul ya ahlulkaafiruun akhri uma intaa kadib nam saaxa calaa khaatimatiha marka iyada aad gebagabayso saaxa fa inaha iyada baraatun waa barinoqosho iyo banaanka istaagitaan min ashirki shirki aad ka banaanka istaagtay weeyaane adigoo marka qul ya ayuha alkaafiruun laa acbudu maa tacbuduun walaa antum caabiduuna maa acbud walaa ana caabidu maa cabadtum walaa antum caabiduuna maa acbud lakum diinukum waliya diin adoo saas oo marka banaanka shirkiga ka istaage waxaa weyaan saaxa maxaa yeelay banaan istaag shirki ayay ku siinaysaa imaam mxuu aha lafdiga waxaa iskale daarimi abu daawuud iyo tirmidi ayaa soo saaray iyo imaam daarimi fii sunanihi jamiican allah ka raali noqdee marka lafdigana daaniwi iskale waana saxiix weeyaan marka qul alkaafiruun iyadana fadligaas ay leedahay marka qur-aankii dhammaantii waaba garanaysaanoo aliflaam miim akhrinteedii kaligeed ajir inta ku sugnayd iyo inta la lalaabayay suurada gooni ahna ajar si dheeri ay leeyihiin weyaan baabu fadl qul huwa allahu axad suurat ikhlaas fadliga ayleedu baabkan u baabya xadiidka shan boqol iyo labi afartanaad can caaishata waxaa laga wariyay zawji nebi sal slem waradia allahu tacala an ardaha ana nabiya nabigeena sal slm bacaa wuxuu bixi rajulan nin buu u bixiyey ama uu ku daray calaa sariyatin gaadiila sariyada haaliban culimada waxay ku sheegaan duulaanka uusan nabigeena raacin sala allahu caleyh ali wasalam amaba duulaanka dadkiisa aadka u yaryihiin ronda iyo gaadiila iyo waxaa tihahdaba bacaa nabigeen wuxuu dira rajulanin calaa sariyatin sariyad iyo mxu gaadiila inuu madax ka ahaado ama u raacay nabigeena mxuu ahaa la diri weyaan wa kaana wuxuu ahaa inkaas yaqra'u mid akhriya liasxaabihi dadki isaga la socday ood maamulay fii salaati salaadiisa ayuu mxuu ahaa qur-aanku akhrin jiray markuu akhriya kadib fayakhtimu wuxuu ku gebagabayn jiray akhrintii biqul huwa allahu axad mar alle markii muxuu ahaa intuu faatixada dhammeeya suurad akhriya suuraddaas wuxuu u dambaysiinayaa amaba qirada u ahriya wuxuu u qul huwa allahu falama rajacuu goorta ay soo laabteen dakaruu way sheegeen daalika ficilkaas ninkaas samaynayay linabi bay u sheegeen sal ll slam faqaala nabigeen wuxuu yidhi saluuhu weydiiya ninka asaga ha ku soo boodine weydiya liayi shayin shaykiiseeba yasnacu dalika arrinkaa u samaynaa wuxuu u samaynaa arrintaas bal ka ogaada oo maxaad suurat alikhlaas daa'iman wa abadan ugu dimariyaa qirada aad akhriyo fasaluhu ay weydiiyeen faqala wuxuu yidhi liannaha ahaa tilmaamtiisa weyaan ilaahay bay qeexaysaa oy mxuu ah oy caddaynaysaa wuxuu yahay qul huwa allahu allahu samad lam yalid walam yuulad walam yakun lahu kufuwan axad ilaahay bay si fiican allihii raxmaankaa ay tilmaamaysaa wa ana anigana uxibu waxaan an aqraa biha iyada inaan ku akhriyo salaada oon ilaahay tilmaamihiisa aan mxuu ku ammaano oon ku gooni ayaan jeclahay weyaan faqaala nabiyu nabigan wuxuu yidhi sal ahbiruuhu u sheega ana allaha alla weyne yuxibuhu inuu isaga jecel yahay u sheega weyaan xadiikaas waa muttafaqu caleyh xadii an boqol iyo saddex iyo afartanaad can waxaa laga wariyey radia allahu tacala arda ana rajula ninba samica maqlay rajula akhriya qul huwa allahu axad yuradiduha isagoo weliba ku celcelini falama goortii asbaxu waa bariistay jaa ila rasul rasuulka al ayuu yimi sal slam fadakara u sheegay dalika arrinka isaga lahu wakana waaba isagoo arajula ninka yataqaaluha yaraysana qul huwala kaligaad ku celina qofka saas yani wuxuu yaraysanaya faqala wuxuu yihi rasul wu yih sal slm waladii alii baan ku dhaartay nafsii naftayda biyadii ay gacanta kusugan tahay inaha iyada la tacdil waxay udhigantaa ulua alqur'aani qur-aanka saddex meelood markii loo qayba hal meel ayay udhigantaa weyaan xadiidka shan boqol iyo afar iyo afartanaad can abi darda waxaa laga wariyey can nabi nabigan wuu ku wary sl slm qal nabigan wuxuu yihi ajizu miyuu ka cajizaya uu kari waynayaa axadukum midkiin an yaqra'a inuu akhriyo fii leylatin habeen ulu qur'aani qur'anka saddex meelood hal meel ka akhriyo miyuu kari weynaya qala wuxuu yidhi wakayfa sidaaba yaqra u akhrinaya ulu alqur'ani qur'anka saddex meelood loo qaybi hal meel suu akhrinaya nabi allow qala wuxuu yidhi qul huwa allahu axad tacdil waxay u dhigantaa ulu alqur'aani qur'anka saddex meelood marka hal meel ay u dhigantaa weeyaan shan boqol iyo waa isku macaani inta soo socotaba xadiidka shan boqol iyo shan iyo afartanaad abi hurayrata waxaa la wariy cabdiraxmaan sakhdawsi qala wuxu yidhi abi hurayra qaala rasul rasulka wuxuu yidhi sal slam soo urura ay ijtamicuu uxshuduu soo urura oo meel iskugu imaado weyaan fa innii aniga saaqra waxaan idinku ahrinaya calaykum dushiina ulua alqur'aani qur-aanka saddex meelood loo qaybiy hal meel baan idinku dul ahrinaya meel iskugu imaado fa xashada waxaa aruuray man xashada cidda aruurtay soo aruurtay saxaabadii inta ilaahay uu qadar inay aruuraan ayaa meel kusoo aruuray uma intaa kadib kharaja nabiyullaahi nabiga alla sal slm uu usoo baxay gurigii ayaa masjidka u dheganya moogta uu usoo baxay sala allah alay fa qara wuxuu akhriyey qul huwa allahu axad ayuu qul huwa allahu الله samad lam yalid walam yuulad walam yakun lahu kufuwan axad ayuu ku akhriyey kadibna uma intaa kadibna dahala gurigu iska gal nabigeen intii adrabay markuu ku akhriyey ayuu isnabiga iska tagay fa qaala bacdunaa barkanaga waxay yihahdeen libacdin waxay u yihahdeen inii aniga uraa waxaan u arkaa haadaa arrinkan khabarun khabar inuu yahay jaahu ugu imaad haadaagan waxaa weyaan bixitaanka iyo degdegaas uu tagay bixitaankaas iyo tagay oo nabiga markuu mxuu ahaa wax yar noo ahriyay kadib inuu iska tagay waxaan u arkaa khabarun khabar inuu yahay jaahu ugu imaaday min asamai samada xaggeeda ugu yimid fadaaka ka isaga ahna oo khabarkaas samada ugu imaaday alladii waa kii guriga geliyey oo uluث quraanka ka sugaynay sukale suurat اlkhlaas kaligeed ma ahane nabiga intuu noo akhrin lahaa alayh sl isagoon ka gaarin ayaa waxyaa kusoo dagaal laga yaabaa kadibna guriga saas ugu degdegay saasa marka qaar anaga naga mid ah ay ku dhawaaqeen uma intaa kadib kharaja waa soo baxay nabiga alla raggi saxaabada tuuran dhaqaaq ma jir ila waa la suga ulu quraan baa la rabaa in la dhegeysto uma intaa kadib khalad nabiy nabig alla suba sal l slm faqaala wuxuu innii aniga qultu lakum waxaan idiin dhahay amaan idiin sheegay sa aqra waxaan idinku duul akhrin doona calaykum korkiina ulu qur'aani qur'anka saddex meelood hal meel inaan idinku duul akhrina ayaa idiin sheegay alaa hooyaay inaha suurat alikhlaas qul huwa allahu axad tacdiil waxay u dhigantaa ulu marka loo dhiga meel bay u dhigantaa weyaan marka suurat alikhlaas culimada marka ulu qur say weligantaa qaar waay lein waa fadliga agga waay lein fadliga waa qaar waxay lein qur-aanka wuxuu ka saddex qaybood tawxiid ayuu ka kooban yahay wuxuu kooban yahay qisas ayuu kooban yahay ama mid hore ama mid danba ha noqoto iyo axkaam buu kooban yahay marka dhanka tawxiidkii ayay muxuu aha meel oo ilaahay waxdaaniyadiisii ayay waxaa weyaan maadaama ay ku aaday dhankaasaa laga eega ay leeyihiin haddii tusaale ahaan shay la qaybiyo oo loo qaybiyo toddobaatan meel la dhigo meella labaatan la dhigo meella toban la dhigo oo toddobaatan halkan ay yihiin halkaana ay yihiin labaatan halkaana ay yihiin toban wixiina boqol isku ahaayeen saddex meelood hal meel umaa la dhihi haaliban xataa yaynay iyadoo ynay sineen marka laakiin haddii marba tawxiidku ku jiraan waxaad ogaataan tawxiidka ku jira sida xadiid albitaaqa xadiidkii bitaaqadii oo laa ilaha illa ay ku qornayd ninka dembiga badnaa dembigiisii buuraha la iyo baaaqadii mxuu ahaa eh, lisbarbardhigi kadib baaaqadii ay miisaankeeda u batay maadaama suurat ikhlaas tawxiidka ay ka sheekaynayso waxaa eh, weeyaan dhankan waa laga yaaba calcumuum saas ayuu nabigeen yidhi sala allahu calayh waali wasalam annagana siduu nabigan u sheegay ayaan u rumaynaynaa qofkii marka rabo qur-aanka inuu khatimo saddex jeer ha akhriye baabu fadli almucawidaat suurat alikhlaas cafwan almucawidaat labada suura suuradaha ilaahay subxaana wa tacaala eh, baabu fadli almucawidaat suuradaha ilaahay lagu magangalo amaba isaga inta lagu barya amaba la ahriya isaga xumaanoo dhan looga magangala ayaad baabkan u baabiye weyaan xadiidka shan boqol iyo lix iyo afartanaad can waxaa laga wariyey zawji nabiyi radia allahu tacala an ardaaha ana nabiya nabigeena sal slem kaana waxaa nabigeena idaa aawaa u dunma ilaa firaashihi gogoshiisa kula leylatin habeen la arkaba jamaca nabigu wuxuu kulmin jiray kafayhi labadiisa calacalood uma intaa kadibna nafatha fiihimaa wuu ku afuufi jiray fa qaraa fiihimaa ku akhrin jiray mxu labadiisa calacalood qul huwa allahu waqul acuudu birabbi alfalaq waqul acuudu birabbi innaas saddexdaas suuradood ayuu ku akhrin jiray uma intaa kadib yamsaxu wuu ku masixi jiray marin jiray bihimaa labada caalocalood ma stataac intuu awoodo min jasadi jirkiisa ka mid a yabdau wuxuu ku bilaabi jiray bihimaa labada muxuu ahaa caalocalood calaa rasi madaxiis ku bilaabi jiray ee wejhi wejigiisa iyo wamaa aqbala min jasadihi jirkiisa muxuuaha qeybta horay hore oo soo jooda kadibna jirka ayuu marin jiray intuu awoodi kara yafcalu dalika arrinkaas ayuu zaada wuxuu ku kordhay fii riwaayati qaalat caaishatu waxay tihi radia allahu taala ardaha falamaa goortii ishtakaa nabigu u xanuunsaday maradulmowtka weeyaane kaana wuxuu ay amuru mid ifara an afcala inaan fala dalika arrinka asaga bihi an nabiga aan ku fala sala allahu alay slam ama xanuunada caadigahba saas ayuu nabigeenna eh, fari jiray sal allah alay slm marka calayhi wasaa laysu saaro kadibna lagu akhriyo eh, suuradihii saddexdaa lagu akhriyo kadibna qofka uu madaxa ka bilaabo wejiga uu mariyo iyo jirkiisa qeybta uso kadib jarkii dhan u wada mariyo saas ayuu nabigeena habeen kasta samayn jiray qofka muminka ahna waxyaabaha ilaah subxana watacala ku badbaadiyay ka mid tahay haaliban qofka adkaaru sabax walmasa haddii aad daa'imo sidoo kale macawudaadkana u daa'imo adkaartii sugnayd iyo mxuu ah suurat amaba aayat alkursi iyo u daa'imo ilaah subxana watacala fawaajicdi waxyaaba badan ayaa waxa uu ka qabtaa nin salaf ka mid ah ayaa wuxuu leeyahay weligay kama aanan tegin adkaar asabax walmasa iyo inaan akhriyo mucawidaadkii laakiin hal subax ayaan waxa weyaan ka tagay subaxdina waxa igu dhuftule strok waxyaaban eh, mxu baralatiga qofka ka dhiga oo ku rida markaas dhinacnu ka qalalay halkaad subax oon ka tagay ayaa marka muxuu ahaa ah, liigu dhuftay wey marka qofka inuu muminka ah, inuu isbadbaadiyo ood mxuu ahaa ilaahay subxana wa tacala sharuran ka magan galo eh, waa lagama maarmaan waana ariiqada nabigeena sala allahu alayh ali waslm shan boqol iyo toddoba iy afartanaad can cuqbata bni camir waxaa laga wariyey qala wuxuu yihi cuqba qaala rasu alam tara miyaadan arkin aayaatan aayado oo unzilat la soo dejiyey alay lasoo dejiyey unilat lasoo dejiyey alleylata xalay lam yura lama arkin miluhuna iyagoo kale qau weligood lama arkin suurado iyo aayado lamida weligood lama arkin qul acuudu birabbi alfalaq waqul acuudu birabbi innaas saas ayuu nabigeena cadayna sala allahu aleyh waali wasalam imaam muslim ayaa xadidkana soo saaray xadiidka horena waxaa weeyaan waa bukhaari ayaa soo saaray weyaan marka suuradaha aayadahaas suurat suurat surat naas ku jira aayado la heli kara ma ahan yani qur iyo in dhankii mxuu ah fadliga qur way leeyihiin waa qur-aanki kalaamka ilahi wa tacaala gooni ahaanna waa xirsi xir oo qofka wax alla wixii dhibaato ah oo u imaan aad ilahay kaga badbaadina nabigeenana sala allahu aleyh ali markii la sixray oo labiid ibn acsam yahuudiga uu ku sixray bimishtin wa mushaatatin wa alci naklin dakar saddex shay iskugu daray waxaa weeyaan shanla iyo timihii iyo iyo timireedka ama ubaxa intaasu isku dardaray waxbuu ku akhriyey kadibna ceelkii nabigeena sala allahu alay laga waraabin jiray biyaha ayuu u geliyey kadibna nabigeena ala sl waa nin wuxuu noqday wax badan eh, dhanka waxyiga maaha laakiin dhanka dhaqanka adduun dhaqanka adduun wax badan ayuu nabiga fila inuu sameeyey tusaale wuxuu damcayaa inuu halkan istaago od waxaad soo qabsada waxaa ismoodsiina marka inuu wixii eh, soo qabtay kadibna waxaa u imaaday jibriil iyo mikaaila u yimaadeen nabigeena sal l slam kadibna waxay yidhahdeen eh, midna horu ka faiis midna gadaalu ka fariistay mid baa dhawaaq wuxuu yidhi alrajulu mabuub ninka waa sixran yahay markaas wuxuu yidhi yaa sixray labid min acam kadibna eh, waxaa weeyaan dawadii ayay sheegeen in marka la akhriyo meeshii ay ku jirta nabigeena ayuu ragga saxaabad u sheegay suurat birabifalqi birabinaas in la akhriyo kadibna saasuu sixir ku furma ayaa la sameeyey marka suurat annaas iyo suurat alfalaq waa laba suuradood cadiima waa ta nabigan u leh alam tara aayaatin unzilat leyla lam yura miluhuna qadu qul acuudu rabbi lfalq waqul acudu rabi اnnaas baabu fadli bacdi suwar suuradaha qaar fadliga ay leeyihin ayuu baabkan u baabay xadidka shan boqol iyo sideed iyo afartanaad can cumar bn khaaab waxaa laga weri radi allah ta an arda qala wuxu uri cumar tacalamuu barta suurat albaqara suurat albaqara barta weyaan iwa suura nisa suura nisa barta iwa suura maaida suura maaida barta fu wa suura aji iyo suura aji barta iwa suura nuur suura nuur barta maxaa yeelay faina fiihina gudaheeda ayuu ku sugnaaday faina fiihina gudaheeda ayuu ku sugnaaday alfaraaida wixii faraaisha ahaa ood ilaahay farad yeelay wax badan oo ka mid ah gudaheeda ku sugnaada axkaam badan ayaad ilaahay gudaheeda gudahooda dhiga weyaan alxaakim fii mustadrakihi imaam dahabin wuxuu ley calaa shartihima ay calaa sharti albukhaari wa muslim alfasl araabic fasalka faraad ayaan u gudbaynaa oo wuxuu ku tacalluqaa fasalkan sujuud lqur'aan qur-aanka markii la akhrina sujuudaha kusoo dhex arooray ayuu ku tacaluqaa weyaan ila waxaan kusoo jirnay kitaabu jamci qur'an wa fadaailihi waaya baabka koobaad baabu fadli sujuudi tilaawa sujuuda tilaawada oo qur-aanka marka la akhriy la sujuuda iyo wa akaamihi akaam tilaaw sujuud tilaaw sujuud tilaawahaas axkaamta la xiriirta ayuu baabkan u baabya weyaan sujuud tilaawaha insha allahu tacala waad noo imaan doontaa miaalkooda iyo eh, inta qur-aanka ku jirta xadiid shan boqol iyo sagaal iyo fartanaad an ibn cumar waxaa la wariyay radi allahu tacala anhuma qawlu abdullah bn cumar kaana nabiyu nabigan waxay sal slm yaqrau mid ahriya calayna dushanaga nugu ahriya assuurata suurad fiiha gudaheeda ay ku sugnaatay asajad sujuud fayasjudu nabigu sujuudi jiray wanasjudu annagana sujuudi jirnay xataa maa yajidu ilaa uusan ka helin axadunaa midkanaga mowdica jabhatihi wejigiisa meeluu dhiga ilaa uu ka helin weyaan saas ayuu nabigeenna sal l slm qur-aanka jiray markii nabigeenna qur-aanka u ahriyo isagaa jiray annagana la sujuudi jirnay dadka maadaama ay yani badan yihiin ragga qaar meelay kusujuudan waan jireen ragga qaar meel kusujudan waan jireen marka sujuudda saas ayaa marka ma'muur ay u tahay saas ayay u fiican tahay saxaabada nabigeenana saasay nabigan ugu dayan jireen alayh sla slam isagana waa jiray xadiis shan boqol iyo kontonaad can cumar waxaa lagu wari ibn khaaab sayid cumar radi allahu taala an arda anahu sayid cumar qara'a wuxuu ahriyay yowma aljumcati maalin jumca wuxuu akhriyey cala mimbar isagoo mimbarka saaran bisuurati naxli suurat nali ayuu ariyey suurat naxli ayuu akhriyey xataa idaa jaa goortuu soo gaaray asajdata sujuudi sujuud waxaa weeyaan yakhaafuuna rabbahum min fowqihim wayafcaluuna maa yu'maruun halkaas markuu soo gaaray nazla mimbarki ayuu ka soo degay sayid cumar radi allahu ta an arda fasajada wuu sujuuday wasajada annaasu dadkana way sujuudeen xataa idaa kaanat goortay ahayd aljumcatu alqaabilat jimcadii ku xigtay qara'a biha mar labaad suuratanaxli ayuu akhriyey xataa idaa jaaa goorta soo gaara sajada sujuudi qaala wuxuu yidhi ya ayuha naas wardadow inna anaga namaru bisujuudi sujuud ayaan maraynaa faman sajada qofka sujuuda faqad asaaba sunnadii ayuu asiibay wanaagna waa asiibay waman lam yasjud qofkaan sujuudinna falaa ima caleyhi dembi dushiisa ma ahanin walam yasjud cumaru cumarna ma sujuudin radia allahu tacala arda wasaada naaficun naaficu mawla cabdilahi bn cumar wuxuu ku kordhiyey can ibni cumar wuxuu kaga kordhiyey oo cumar ka soo wariyey radi allahu canhuma ina allaha alla weyne lam yafrid muusan waajib yeelin farad kama dhigin asujuuda sujuuda ilaa an nashaaa annaga inaan doonnamo ooyane ilaahay naguma waajibinin ayuu mxuuha kasoo naqliyey naafic ibn cumar kasoo naqliyey radia allahu tacala canhum waraximahum marka sujuudsaha sujuuda tilaawaha waa maxbuub waa wax wanaag waajib ma aha weyaan xadiid shan boqol ko iyo kontonaad can abi hurayrata waxaa laga wariy inkastoo qaar ay jiraan la yara adkeeyey hadda sunanta marka lala imaana sunada qaar waa muakad sunan rawaatib oo kale iyo sunatulwitriga oo kale aad baa loo adkeeyey qaarna waxaa weya waa tatawuc mutlaqa oo waxaa weeye xitaa sunanta rawaatibta laftirkeeda kale xoog badan oo tanfajarka ka horeysa oo kale aad bay uga xoog badanta kuwa kale wahaakada waayahay xadiid shan boqol ko iyo kontonaad can abi hurayrata waxaa laga wariy cbdiraman sardawsi qala wuxu yhi abu hurayra qaala rasul wuxu yhi sal slam idaa qara bnu aadam ina aadan ama ibna aadan hadduu ahriyo asajda sujuud hadduu ahriyo oo fasajada u sujuuda ictazala shayaanu shayaanka ayaa fogaado xagga istaago madluuma yabkii isagoo oy oo hin la dhici yaquulu wuxuu dhihi yaa weylahu isagoo isula jeedaa damiirka isaga ay soo celin yaa weylahu halaagiise wa fii riwaayatin riwaayat abi kurayb abi kurayb riwaayadiisana yaa weyli halaagaygi iyo mxuu ah, hoogaygi umira bna aadam ibna aadam waxaa la faray inuu sujuudo ayaa la faray fasajada wuu sujuuday falahu ljanna isaga janna ayuu sujuuda ku wa umirtu ana waxaa lii faray bisujuud sujuud ayaa lii faray fa abaytu waan diiday faliya naaru naar ayaa ii sugnaatay saas ayuu ku calacali doonaa siduu nabigeena sheegay sala allahu alay waslem marka sujuudu tilaawo qofka inuu ka taga maba ahaba maxaa laba wanaag oo qiimo badanaad ka helaysaa waa midoo janno ayaad ku mudanaysaa ibliiska ayaa kuu qirinaad janno gashay tan oohin ibliisoo nafta kuu keenay oo dunuub kugu riday oo intaas ayaad kaga aargudanaysaa marka ibliis waa ka oynsiina ila miiqaad juroodi ka oynsiina miiqaad dambi kugu riday miiqaad calaacal geliy intaad dambi ku dhacdo kar allah ku rida hakada ad marka isna inaad oohin ula taagnaato oo daaiman aad ka oynsiisa waa moogta waa maqsuud laftirkeedii marka janno inaad hesho ibliisna aad ka oynsiisa oo waxaad ufic marka xaggeed ugu tegaysa haddii aad xataa korsi saaran ka soo deg wayaan sayid cumar ba isagoo mimbar saaran mimbar ayuu ka soo degay haddii aad muxuu ahaa ima iyo dadka ku dukada mxuaakuraas ku dukada iyagana siay salaadda mxuah u dukadaan unbay u sujuudayaan saas weyaan laa yukalifu lahu nafsan ilaa wascaha baabu suwar suuradaha alatii taasoo fiiha sajdaat suuradaha sujuudaha ku jiraan ayuu baabkan u baab yahay shan boqol iyo labaiy kontonaad can abdillahi bn mascud waxaa la wariyey radi taala an qala wuxu abdillahi bn mascuud qara'a annabiyu nabigan wuxuu akhri sal slem annajma suurat annajm ayuu ahriyay bimakata isagoo maka haahay wasajada man macahu cidii la jirtay oo saxaabadii iyo xataa gaaladii laftirkooda way sujuudeen hayra sheekhin oday intaanan ka ahayn odaygaas ahada wuxuu qaatay kafan hal calaacal oo min xasan quruurax ah ayuu dhulka soo qaatay aw turaabin ama ciid ah caro ah farafacu kadibna kor ayuu usoo qaaday ilaa jabhati wejiga ayuu mxuu ahaa saa u saaray wa qala wuxu yakfiinii haada intaan wejiga dhulka dhigi lahaa carrada laftirkeediaan soo qaatayo igu filan fara'aytu kadibna waxaan xilligaas kadib qutila isagoo la dilay kaafiran isagoo gaalla gaalnimo isagoo ku dhintay ayaan arkay ayuu leeyahay radia allahu an mascuud radi allahu taala arda marka eh, yani suurat alnajmi inay suuradaha lagu sujuudaa ka ayaad caddaynaya xadiidka muttafaq caleyh weeyaan waayahay aharka shan boqol iyo saddex iyo kontonaad salama ibnu dinaar abu xaazim alacraj weeyaan salama ibnu dinaar abu xaazim alacraj raximah llah waa siqaar altaabiciin taabiciinta kuwooda yaryar ayuu ka mid ahaa ana cumar ibn khaaab sayd cumar marka ninkaas sikaaru taabiciin markuu yahay sayd cumar oo kibaar saxaaba miyuu gaari karaa waa maya ismay arkin idan inqiaaca noo iman dono insha allahu tacala ana cumar sayd cumar radi allahu ta arda qara wuxuu aqri binajmi ana cumar ibn khaaab radi allahu taa arda qara wuxuu aqri binajmi wanajmi idaa hawa ayuu ariyey wanajmi annajmi biannajmi idaa hawa fasajada wuu sujuuday fiiha ayuu ku sujuuday uma qaama waa istaagay faqara wuxuu akhriyey bisuuratin ukhra suurad kale ayuu akhriyey saas weeyaan sanadkiis waa munqaic imaam awraani fii mucjamihi alkabiir ayuu kusoo saaray laakiin macno ahaan dabcan kii axaadiidka hore aan soo marnay ayaa cadayni in muxuu ahaa nabigeena sala alla alay slam uu sujuuday oo sujuudda ay madluub tahay laakiin meesha hadda uu yaro taabana waxaa weeyaan intuu qofka suurad dhammeeyo suuraddii u dhammeey uu ku sujuuda xadiidka shan boqol iyo afar iy kontonaad ama aarka shan boqol iyo afar iy kontonaad can bn cabaas waxa lg radi allahu taala anhuma qal wuxu abdulahi bn cabaas saad suurata saad laysa min cazaa'imi asujuudi sujuudaha kuwooda la adkeeyey oo laisku dhalaaliyey ma ahan aad muxuu in loola imaado aad laisu faray ma ahan waqad ra'ytu nabiya nabigeen waxaan ark sal l slem yasjudu biha iyo isagoo kusujuudi an yusjudu fiiha isagoo kudhex sujuudi waan arkay weyaan marka saad waxaa weeyaan eh, fadana wadana daawuudu anamaa fatanaahu fastakfara rabahu wahara raakican waanaab halkaas weyaan waayahay xadiidka shan boqol iyo shan iyo kontonaad can abi raafic waxaa laga wariyey raximahullah qal wuxu yhi salayt waxaan la tukaday maca abi hurayrata abi hurayre ayaan la tukaday alcatamata cisho geelmaalka ama salaada cisho ayaan la tukaday catamada waxaa weeyaan axaadiidta soo aroortaa jirta oo laa yaglibanakum alacraab calaa ismi salaatikum inamaa hiya alcishaa aw inaha alcishaa catama iyaga cishogeelmale u yaqaanaan marka catamadaas eh, magaca isaga ah eh, inay reer baadiyaha afkoodii in laga leexdo oo muxuu ahaa afka amaba isilaaxa sharciga la qaato ay saxaabada fari jireen nabigeena saasuu fari jire marka catamadahaas saas weyaan sallaytu waxaan la tukaday mac abi hurayrata salaada cisho fa qara wuxuu wa calaa luqati ahlilbadw wa ahli alcarab fa qara wuxuu akhriyey amaba carabtiisi ay u aqooni jireen fa qara wuu akhriyey ida asamaau shaqat ayuu akhriyey samada haddii la jexjeexo fasajada wuu sujuuday oo akhirkeedii faqultu la waxaan u idhi say wax u jiraan oo maxaad u sujuuday faqultu la waxaan u idhi ay limaada sajadta qaala wuxuu yidhi sajadtu waan sujuuday khalfa abilqaasim qaasim aabihii oo nebi maxamed ah sala allahu aleyh ali wasalam gadaashii ayaan ku sujuuday falaa azaalu muxuu ahaa kama zuulaay asjudu biha inaan ku sujuuda xataa alqaahu ilaa nebi maxamed aan la kulma inta ayada saas baan ku wadi wayaan ilaa nabi maxamed aan kala kulma oon ka geeriyooda waxaa weeyaan saas baan ku wadi sujuudda saasaan uu sujuudi wayaan nabigan ayaa sameeyey alayh sala slam xadis shan boqol iyo lix iyo kontonaad can cabdillahi bni diinaar waxaa la wariy raximah allah anahu cabdillahi bni diinaar qaala wuxuu yidhi ra'aytu waxaan arkay cabdullahi bni cumara radia allahu tacala canhuma yasjudu isagoo sujuudi fii suurati alxaji suurati alxaj sajdatayn laba sujuudood bilowga iyo iyo nihaayada gebagabada halkaas weyaan imaam abaraani fii mxua weya mucjamihi اkabiir sanadkiis waa saxiix weyaan xadidka shan boqol iyo amaba aarka shan boqol iyo todoba iyo kontonaad can ibn cabas waxa la weri abdullah bn cabas bin cabdilmuطalib imam nabi qala wuxu yhi abdullah bn cabas fii suurati alxaji suurat alxaji gudaheed ayuu ku sugnaaday sajdatan laba sujuudood imaam dahabi wuxuu leeyahay xadiidkaas amaba aharkaas calaa sharطihima ay shart الbukhari wamuslim alxaakim fi musadraki ayuu kusoo saaray baabun maa yaquulu fi sujuudi اlqur'an sujuudda qur-aanka markuu qofka sujuudi ama sujuud tilaawo muxuu dhihi baabun maa yaquulu fi sujuudi qur'aan sujuud qur-aanka qofku wuxuu dhihi ayuu baabkan u baabiyay can cabas waxa la wuri abdullah bin cabas qala wuxu abdullah bin cabas jaaa rajulu nin baa u yimid ila nabi u yimid sal l slam faqala wuxu ya rasuula rasuulka allow inii aniga ra'aytunii waxaan is arkay oon ku riyooda leylata xalay wa ana naa'imun anoo hurdi kaanii ano usallii tukani khalfa shajaratin geed gadaasha ku tukani geed ayaan waxaa weeye ka dambeeyey fasajadtu waan sujuuday fasajadat ashajaratu geedkiina way sujuuday lisujuudi sujuuday darta u sujuuday fa samictu waan maqlay wahi iyadana taquli iyadoona allaahumma allahyow uktub lii ii qor bihaa sujuudan cindaka agtaada ajr ajar igu iga deji canii xaggayga bihaa sujuudan sababteeda wisran dembi igaga deji wajcalhaa yeel lii aniga cindaka agtaada dukhran waxaa weeyaan kayt iga yeel wataqabalha mina iga aqbal kamaa taqabalta sidaad uga aqbashay min cabdika addoonkaada daawuuda ahaa geedka saas ayaan maqlay oo saa u sujuudsan qala ibn cabaas wuxuu yidhi faqara anabiyu nabigan wuxuu aqri sal sl sajidatan sujuud ayuu akhriyey uma sajada kadib waa sujuuday faqala wuxuu yidhi ibnu cabaasin fasamictu waan maqlay wa huwa nabigaanan yaquul isagoo leh midla maa kii oo kale akhbarahu uu sheegay arajul ninka can qowli shajarati isaga oo muxuu ahaa qowlkii iyo hadalkii iyo ducadii uu geed ku ducayso ninka saxaabiga ahaa oo ku riyooda ka soo naqliyey nabigo ku ducaysana Eh, alimaam aalbani caleyh raxmat الله في mishkaati almasaabiix markuu taxqiijinayey eh, wuxuu yidhi sanadkiis waa daciif laakiin eh, markuu taxqiijinaya amaba uu xukumayey tirmidi iyo ibnu maaja xasanu ligayrihi inuu muxuu ahaa dacfiga ka soo kordha ood ka soo kaca oo injibaar iyo kabmitaan inuu awoodi karo inay suuragal tahay ood darajat alxusni uu soo gaarsiiyey weyaan raximah ullah xadiid shan awoodiisa iyo quwatii quwadiisa saas ayuu nabigeena calayhi salaau wasalaam sujuud tilaawa arin jir sajada wajhi liladii khalaqahu washaqa samcahu basarahu bixawlihi waqowatih xadiidka waa saxiix weyaan baabu nacam waa riwaayaad kale tabaaraka la sal xariqi laakiin siiqadan waa ka yara duwanta wax yar qaybaa ka horeysa waxaa weeyaan siiqadan way ka yara duwanta laakiin siiqadan qofka haduu akhriyo waa inuu siiqadan ku halkaa ku kaftoom sajada wajhi liladii khalaqahu washaqa samcahu basarhu bixawlihi waquwatih intaas waa inuu ku istaago hadduu siiqadan ahriyo hadda ataxiyaadkao kale ataxiyaatu lilahi asalawaatu alayibaat asalaamu calayka ayuha nebi iyo ataxiyaatu almubaarakaatu alsalawaatu alayibaat lilahi asalaamu calayk inaad labada siiq isdhexgelisa lama ogola ama tanaad fuli ama tanaad fuli marba haddii sujuud aad tanna ama tan ahri oo dhammay kadibna tanka ka dabagey laakiin inaad muxuu tan ahriso tabaaraka asxaab alkhaaliqiin adabada ka maya saas maaha weyaan saas maaha ayib eh, ilaa haddii la helo iyadoo muxuu ahaa saana maxaa yeeley riwaayada hadda kusoo aroortay kale eh, sajada weji kama bilaabanaysa qeyb ka horeysa ayaa leeda weyaan baabu cadad sujuud qur'aani qur-aanka sujuudaha kusugan cadadkooda ayuu baabkan ubay xadiis shan boqol iyo lixdanaad can camr bn caas waxaa la wariyey radi allahu taala arda ana rasul rasulka al sl slm aqra'ahu wuxuu ariyey uu u akhriyey khamsa casharata sajdatan toban iyo shan sujuudood fi lqur'aani qur'an ku dhex sugan minhaa ayuu ka mid ahday alaaun saddex min almufasal oo suura mxuu ahaa ama khamiisa alaatun saddex mxuu ah sujuudood min almufasal khamiis weyaan wa fii suurati alxaji sajdatan ayaa ku abu daawud ibn maaja ay soo saaray waana aciif xadiika sanadkiis weyaan xadiik shan boqol ko i lixdanaad can cali waxaa radi allahu taala arda qal wuxu yhi sayd cali cazaa'ima sujuudi sujuudu kuwooda laisku adkeeyey oo faradka ah amaba mxuu aha ku dhow oo xooga badan fi lqur'aani qur-aanka dhexdiisa aliflaamim tanziil suurat aljurus iyo xamiim tanziil asajda waa suuratu fusilat iyo wanajmi idaa hawa iyo waqra bisma rabbika aladii khalaq intaa ayuu leeyahay alxaakim fi mustadrakihi imaam dahabin mxuu aha saix uu leeya weyaan macneeda maaha kuwa kale inaynan adkayne laakiin intii un adag qayb ayuu noo sheegay sayd cali radia allahu tacala an arda baabun hal yukabiru qofka allah akbar miyuu leeyahay lisujuudi tilaawa markuu sujuudda tilaawada akhrina ood mxuu ahaa sujuudi rabo allah kuram yuu leeyahay xadiid shan boqol iyo laba iyo lixdanaad ibn cumar waxaa la wariyay abdullahi bn cumar radi allahu tacala anhuma qala wuxu abdullahi bn cumar kaana rasuul allah nabiga alwxu sal slm yaqra'u mid akhriya calayna dusha naga alqur'aan qur-aanka fa idaa mara nabiga hadduu soo mar bisajada sujuud kabara allah akbar ayuu dhihi jiray wasajada wuu sujuudi jiray wasajadna waan sujuudi jirnay qala cabdirazaq wuxuu yidhi wa kaana thawri imaam thawri wuxuu yucjibu hada alxadiid xadiidkan wuu jeclaan jiray qaala abu daawuda wuxuu yidhi marka saaxib tahriij amaba ninka soo saaray xadiidka yucjibuhu lianahu kabar waxay u ajamigelin jirtay maxaa yeeley allah akbar ayuu yidhi amaba isaga laftarkiisa ayaaba allah akbar yidhi muxuu ninka la yihahda sufyaan thawri xukunka xadiidka abu daawuud ayaa soo saaray munkarun waa munkar bidikri takbiir takbiirta ku daritaankeeda waa munkar walmaxfuudu duunahu kan maxfuudka ah waa inaan takbiirta ay ku jirin weyaan marka munkar maxaa la yihahda maxfuudna maxaa la yihahda munkar waxaa la yihahdaa mukhaalafatu hiqati mukhaalafat adaciifi cafwan mukhaalafat daciifi liiqa nin daciif oo asagaba horaanba muxuu ahaa xadiidkiisa aan la qaadanaynin ayaa wuxuu isku taagi ood warinayaa wax iqaadii waxay warinayan wax ka duwan isagaa horaanba sakaraad ahaa oo daciif kadibna xugun iska goori xataa ma ahane mid akhyaartii iyo raggii muxuu ahaa ay wariyeen mid ka hor imaana ayuu warinaya ka marka xadiidka maxaa la munkar wax la inkiray ayaa la yihahdaa maxfuudkana waxaa la riwaayada iqada ragga iqada ay ku khilaafeen ninkan la yihaahdo daciifka ah, ayaa la yihahda weyaan shaadka muxuu yihi marka shaadka iyo meelaba iska galaan shaadkana waxaa weeyaan mukhaalafat hiqati liman huwa awthaqu minhu waa nin hiqa ah asaga laakiin dhowr qof oo ka mxuu ahaa khatarsan oo ka xifdi badan oo ka mxuu ahaa aqoon badan ayuu keligiis dabamaraya marka xadiidkiis waa la yihah shaad xadiidkoodana waxaa weyaan waxaa weyaan waa xadiidka la qaadanaa saa marka munkarka waa kaa weyaan muhalafaة ضaciif liman huwa awaq minhu aw liiqa waaya baabun hal yasud ltilaawati awqaat nahyi xilliga salaada in la tukada lisu diiday oo bacda alfajriga iyo bacd alcasriga iyo haddii qur-aan qofku akhrini masujuuda waa su-aal in lasuidi u baahan xadiid shan boqol iyo saddex iyo lixdanaad can abi tamiimat waxaa laga wariyey aljuhaymiy raximahullah qaal wuxuu yidhi lamaa goorti bacahanaa ama bacana aan dirnay alrakba saarta aan dirnay safartii goorta aan dirnay qaala wuxuu yidhi abu daawuud wuxuu yidhi yacni wuxuu la jeedaa ila lmadiinati safar ay madiine u direen ragga ayaga abi tamiima iyo raggiisa qaala wuxuu yidhi kuntu waxaan ahay aqusu mid qiso la imaado bacda salaati subx salaad subax kadib oo fa asjuuda kadib baa sujuudi jiray qisadaas marka waxaa ku jira qur-aankii qisadii caadigeed qur-aankii wahaakada nacam kadibna markii sujuud la gaaro waa sujuudi jiray fanahani ibnu cumar cabdullahi bn cumar baa ii diiday falam antay kamaan reetoomin alaaa maraat saddex jeer ayuu ii diiday maanan yeelin uma caada wuu soo noqdayo fa qaala wuxuu yidhi innii aniga sallaytu waan tukaday qalfa rasuulilah ayaan ku tukaday sal la slam wa maa abi bakrin abibakarna gadaashi ayaan ku tukaday wa cumar ayaan ku tukada cumaana falam yasjudu ma ayna sujuudin xataa tatluca ilaa ay ka soo dhalato ashamsu qoraxda weeyaan abu daawuud ayaa xadiidkaas soo saaray ama wariyey aarkaas saxiixun bimutaabacaatihi shucayb arnaawuud sheekh ayaa wuxuu leeyahay waa saxiix markii eh, mxuu ahaa mutaabacaad iyo riwaayaad kaleo mutaabaca markaan loo helna kadib waxaa weeyaan waa saxiix ayuu leeyahay masaladan waa masaladii caadiga ahaydo salaada awqaat almanhiga ma la dukana mise lama waa masaladii caadigaheedu ciddii qabtay marka salaada dawaatal asababka ah oo sababta ay keentay ama qado noqoto ama ha noqoto kusuuf mxuu aha amaba qorax madoobaasha ha noqoto amaba taxiyat masjid ha noqoto imaam shaafici imaamuna iyo ragga akhyaarta culimada in badan oo ka ah. waxay qabaan in haddii salaada ay sabab leedahay nahyi iyo hayr nahyi aan loo aabayeelaynin marka cidda dadkaas qabto eh, mxuu aha madhabkaas cidda qabta marka waa iska sujuudaysaa sujuudu tilaawa dhankaasay maraysaa cidda qabta mayana waa maya saas weya marka waa baab iska fudud iyada waxay ku gowracan tahay salawaadkii eh, xilliga la tukanay waqti nahyiga eh, cid walba sida ay qabtay ayaa mxuu aha ku gowracantay weyaan waa ti uu ku wareeri jiray alimaam ashawkani caleyh raxmat ullah falowal lilmutawaric cadamu irtiyaadi اlmasjidi fi hadi اawqaat lowdaalkaasasku leeyahy wax markuu ku wareeray awqaash soo aruuriyood ku wareerayood dhan walba inta la aad inta la aad haakada wixii kala saari waay ayaa wuxuu leeyahay waxa u haboon qofka diintiisa u xalaal marana ama u meel dayana inuusan xiliyadaas muxua masaajida imaanino meelahaas muxuu ahaa duurashaas iska taagtaagnaad ilaa muxua qorada ka dhacaysa ama qoraxda ay si fiican ugu soo baxaysa saasuu dhihi jiray calayhi raxmat ullah imaam daarimi h cafwan baabun hal yasudu ma sujuudaya aljunubu qofka janaabad qaba alxaaidu qofka xaydka qaba ma sujuudaya weyaan qofta qofta xaydka qabta iyo ninka janaabada qaba ma sujuudayaan amaba xataa qofka dumarka ayada janaabada qabto xadiid shan boqol iyo afar iyo lixdanaad can ibraahim ataymi waxaa laga wariyey raximah llah qala wuxu yhi ibraahim idaa samica haddii uu maqla ama ay maqasho alxaaidu qofka xaydka qabto iwa aljunubu qofka janaabada qaba asajdata sujuuda yaqtasilu uu qabaysani aljunubu qofka janaabada qaba wayasujudu sujuudi ragii dumar wuxuu noqdoba walaa taqdi alxaa'idu qofka markii ay daahir noqoto kadib sujuudi soo qoday lama dhahayo weyaan salaada caadigeedama qado laga rabin liannaha iyada laa tusalli ma mana tukanaysa xilligaas weyaan imaam daarimi fii sunanihi aharkaana waa ahar saxiix ah weyaan baabu kitaabun alkitaab aali kitaabka saddexaad oo cilmu masaadirhu hoos imaani atafsiir waa tafsiirka weyaan baabun man fasara qofkii fasiray alqur'aana quraanka bira'yihi ra'yi isku fasiray xukunkiisa muxuu noqonaya ayuu baabkan u baabay xadiidka shan boqol iyo lix iyo shan iyo afarta eh, shan boqol iyo shan iyo lixdanaad can jundub waxaa laga wariyey ibni cabdillaah radi allahu taala arda qala wuxu uhi jundub qaala rasul lah wuxu yidhi sal slem man qaala qofkii yidha fii kitaabi illahi kitaabka alla caza wajalla bira'yihi ra'yigiisa oo kitaabka alla ra'yigiisa ku fasiro fa asaaba haleelo xaqi faqad akhطa wuu gafay weeyaan abu daawuud iyo tirmidi waa daciif xadiidka mar wada u daciif yahayna xugun laga qaadana malahan qofka mujtahidka ah haddii aad adawaat alijtihaad oo ijtihaadkii wixii looga baahnaa aqoonteedii iyo aaladeedii iyo xalaal marnimadeedii iyo istifraaq istifraaqu lwasci qofka awooddiisii oo dhan meesha inuu mxuu aha geliyo iyo ama ha weydiiyo oo mxuu ah la kaalmaysto ama isaga baxiga aad u aqoonta yeesho xili iyo waqti iyo ta'amul badan aad geliyo oo meesha ayada meel aan ahaynna uu waayo marka ayada qofka isaga waa loo ogolya inuu ra'yigiisi muxuu ahaa maro haddii aad mujtahid eh, muxuu ahaa martabada gaarsiisan yahay eh, nacam oo nusuus kale kuso aroortay laakiin qofka saasay ila tahay hadda sida alabat cilmiga ay u bateen masaladaas saasay ila tahay arayi haakada wahal laka rayun qof aalib cilmi ah oo weliba dee waylib cilmi ah ra'yigu yeelan kara maxay ta weyaan ya waxaa weyaan sayid cumar sayid sayid abu bakr radia allahu taala arda ayaa la weydiiyey wa abba wa abban markaasaa waa wuxuu leeyahay samadee aniga muxuu i haraynaysa dhulkeena muxuu ahayni haddii aan ilaahay subxana wa tacala qur-aankiisa ra'yigayga aan ku fasiro abban waxaad waa ku durduran lahayn wax weyn ma ahan markii annaga xaggeen loo eega laakiin sayid abubakar oo taqaanaan ayaa wuxuu leeyahay cirka i harayna iyo dhulka i hayna muxuu markii aan qur-aanka alla ku fasiro ra'yigayga weeyaan taas ayaa aarkaas ayaa saxiixa baabun alfaati cafwan ah, raqam waaxid ayuu qoray suurat alfaatixa suurat alfaatixa ayuu baabkan u baab yahay baab muusan ka dhigin lakiin suurat alfaatixa ayuu ka dhiga weeyaan waaxid xadiidka shan boqol iyo lix iyo lixdanaad an abi saciid waxaa laga wariyey ibn mucalla hahay saxaabiga jaliilka ah radi allahu taala u arda qaal wuxuu kuntu waxaana usallii tukada filmasjidi masjid aan ku tukanayay fadacanii rasuullah nabiga ayaa yeeray calayhi salaatu wasalaam falam ajibhu ma aanan u ama abi saciidow ayuu igu yidhi ma aanu faqultu waxaan markii aan mxuu ahaa gadaal dambaan ka idhi yaa rasulla rasuulka allow innii aniga kuntu waxaana usallii tukada salaad ayaan ku jiray fa qaala alam yaqul illah alla weyne muusan dhihin istajiibuu yeela oo muxuu ahaa wali walirasul rasuulka muxuu aha warkooda dhageysta oo maqla oo ajiiba idaa goorti dacaakum ay idinku yeeraan limaa idinkugu yeeraan yuxyikum idin nooleeyo so muusan dhihin uma intaa kadib qaali wuxuu yidhi law waan ku bari oon ku bari suuratan suurad oo hiya iyadaba acdamu suwar suuradaha ugu weyn badan filqur'an qur-aanku sugan qabla an takhruj intaadan ka bixin min almasjid masjidkan aad ku jirto intaadan ka bixin suuradaha qur-anka suurad ugu weyn ayaan ku uma intaa kadib ahada biyadii gacantay ayuu qabtay falamaa goortii araada uu doona an yakhruja inuu baxa qultu lahu waxaan ku yidhi ama waxaan u yidhi alam taqul miyaadan dhihi nabi allow lawacallimanak waan ku bari oon ku bari suuratan suuratii iyadaba acdamu suuratin suurad ugu weynaan badan fi qur'an qur-aanka qaala wuxuu yidhi alxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin alxamdu mahadlilah la weyna usugnaatay rabbi alcaalamiina makhluuqa iyo caalamiinta rabbigooda ahaa hiya iyada asabcu almathaani waa todobada soo laablaabato iwa alqur'aan qur-aanka alcadiim aladii kaas uutiituu liisiiyey saas weya marka acdamu suuratin fi lqur'aani suurat lfaatixa nicmo aad wey ilahay baa gacanta noo geliyey ilahay baa mxua qalbigeena geliyey ilahay baa carabkeena ku yasiray ilahay baa nagu adoonsaday inaan salaad walba ku ahrino waa nicmo marka ilahay wuxuu qadaraya subxana watacaala toban iyo todoba jeer oo ijbaari ah aadan mxuah meel lagu leexan karin inaad maalintii acdamu suurati fi qur'an aad ahriso waa nicmo sunantii kusii dar hakada iyo wii la halmaala weyaan xadiid shan boqol iyo todoba iyo lixdanaad can abi hurayrat waxa laga wariy cbdirman sr dawsi qala wuxu abu hurayra qaala rasu wuxuu yih sal slm um lqur'aani um qur'aanka oo suuratu faatixa hiya iyada asabcu maaani todobada maaaniga weyan soo laalaabata waqur'an caiim weyaan xadiidka lix boqol iyo sideed iyo lixdanaad can cadi bni xaatim waxaa laga wary radi lahu ta an nabig wuxuu ka sl sl qal nabigan wuxuu yidhi alyahuuda yahuuda maqduubun calayhim waa kuwa loo carooday wnasaara nasaarada iyo krishtankana dulaalun waa kuwa baadida weeyaan hayri lmaqduubi calayhim waa yahuudi wala daaliina labadaba ilahay oo jidkooda jidaan ahna mari soo ma ahayn imaam tirmidi ayaa xadiidkaa soo saaray waana xadiid saxiix weeyaan xadiidka شhan boqol iyo sagaal iyo lixdanaad can umi salamata zawji الnabiyi radia taala arda waa hind anaha uma salama dakarat waxay sheegtay qira'ata rasul rasulka wax akhrintiisa ayay sheegtay ama qur-aan akhrintiisa ayay mxuu ah tilmaantayoo bismi اllaahi الraxmaan الraxiim alxamdu lilaahi rabi اlcaalamiin alraxmaan maliki ywm اddiin yuqaicu nabigu wuxuu kala gogoyn jiray aayatan aayatan aayad aayad ayuu nabigeena u jiray sala allahu aley waslem tacliim ayuu nabigeena joogaa tadabur dadki farayaa isaga ayaa ku dhaqmi sala allahu alay saas ayuu nabigeena samayn jiray calayhi salatu wasalaam walafdu tirmidi imaam tirmidi lafdigiisana kaana rasulla nabig al wuxu sal slam yuqaicu mid jarjaro oo kala reebo qira'atahu akhrintiisa yaqra wuxuu aqrin jiray alxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin uma intaa kadib yaqif uu istaagi jiray alraxmaan alraxiim uma yaqif wa kaana nabigan wuxuu mid akhriya maliki yowmi ddiin ayuu arin jiray oo qiradaas ayada ti ay ka maqasho waa maaliki yowmdiin ayadna waa nabigan waa laga maqlay alai sl slam abu daawud iyo tirmidi waana xadii saxiix weeyaan xadidka shan boqol iyo todobaatanaad can abdillahi ibnu shaqiiq waxaa lag wariyey raximah llah anahu isaga ahbara wuxuu u warramay man saxaabi samica maqlay annabiy nabigeena maqlay sal lla ly slam waxaadna ogaataan jahaanatu saxaabiyi laa tadur ninka taabiciga haddii aan la aqoonin xadiiskii daciif ayuu noqonaya oo can rajulin la yihahdo min ataabiciin laakiin can rajulin min asaxaaba haddii la yidhahdo abadan jahaalatu saxaabi laa tadur qofka saxaabiga jahaaladiisii intaa inaan la aqoon magaciisa waxbaan dhibays maxaa yeelay lianna kulluhum lianna kullahum am kulluhum ya kullahum cuduul waa caadiliin weeyaan waa isma ina waaya marka saxaabigaas ahbarahu anahu can cabdilahi bn shaqiq waa raimla anahu cabdilahi bn shaqiiq ahbarahu wuxuu warramay man samica qof maqlay annabiya nabigeena sal slm wa huwa nabigeena biwaadi lqura meesha waadiilqura loo yaqaano wa huwa nabigeena calaa farasihi faraskiisa u saarnaa wa sa'alahu rajulun nin ayaa weydiiyey oo min bulqiina bulqiintaas waxaan filaya wallahu aclam inay makaan ismi makaan ay tahay faqala wuxuu ya rasul rsulka allow boos magaciisa inuu yahay faqala wuxuu ya rasul rasuulka allow man haaulaai kuwan qaala haaulaai almaqduubu calayhim wa ashaara ila alyahuud yahuud ayuu nabiga ishaaray kuwa loo corood waa yahuuda weeyaan waaya fa qaala wuxuu yidhi man haaulaai kuwaana kuway ahaayeen qaala haaulaai nasaara haaulaai adaaluun kuwaan kuwa baadada yacni annasaara ayuu muxuu ahaa nabigan ula jeeda alayh sl slam qala wuxu yidhi waja'a rajulun baa u yimid faqala wuxuu yidhi ashhadu ama ustushida waa shahiiday oo waa geeriyooday mowlaaka kii aad aday fulaanu ahaa istushida wuu shahiiday mowlaaka kii aad xuraysa oo amaba hulaamaka addoonkaadii fulaanun ahaa qaal wuxuu yidhi bal huwa isaga yajuru waxaa ku ji muxuu ahaa yujaru waxaa lagu jiidayaa ila naar naarta ayaa loo jiidayaa bal huwa iskaba bal iskaba dhaaf huwa isaga yujaru waxaa loo jiidayaa ila naari naarta fii cabaa'atin fii ajli cabaa'atin go'busta darteed amaba cabaayad darteed oo qallaha uu muxuu ahaa qarsaday uu khiyaamay darteed ayaa naarta loogu jiidaya ciyaadan bilah ikhwaani marka markaad meelaha la maroo kale qofku waa inuu aad u dadaalo oo xogahoo yaro qofku u yaro qarsaday iyo shirkad la ahaa in yarood muxuu ahaa ku yaro takrifalay iyo xogahoo yarood muxuu ayuu yar dhuntay iyo yacni gacan waa miskiin yaro dhacday iyo baabkaas waxyaabaha naarta lagu muto halist inay tahay qofka aad ha uu baraarugo khaasatan dadka la ammaanay muxuu aha la aaminay oo muxuu ahaa maheradaha iyo shaqooyinka loo dhiibtay dadka ayaga aad iyo aad isu ilaaliyeen waxaa laga yaabaa kun shilin ood muxuu ahaa iskaga cabtay cabitaan ama aad dana ku yara qabsaday ama aad telefoon ku gashatay ayaa laga yaabaa camalkaad inta ogaantay leekahay intaad ku buro amaba wax ku tari waayo oo maruu halkaas go amaba kunkaa shilin qofka lagu cadaaba khatar weyaan gobusta oo weliba xilligaa joogto duuga qof qarsaday oo nabigeenna calayhi salaam saxaabadiis ka mid aha weliba ahlu beytkiisii dadka kamid mid oo adeegayaalkiisa kamid mid ayaa lagu naaray oo naarta lagu dhex marka annaga maxaad noo malayseen xaaladeenna marka aad ha loogu baraarugo xadiid shan boqol iyo ko iyo todobaatanaad ibnu cabaas waxaa la wariyey radia allahu tacala anhuma fii qowlihi qowlka allah caza wajal alxamdu lilah rabbi alcaalamiin caalamiintaas qala wuxu aljin walinsu weya caalamiinta la sheega waa jinni iyo insi alxaakim fii mustadrki ayuu kusoo saaray xadiid shan boqol iyo mana xukumin sheekha xadiid shan boqol iyo laba iyo toddobaatanaad can cabdillahi mascuud waxaa lagu radi allahu taala an arda can unaasin dad wuxuu ka wariyo min asxaabi nabi nabiga saxaabadiis ka mid a ah, maaliki yowmiddiin markuu fasirayey tafsiirka ilan ku jirnaa moogta huwa yowmiddiinkaas qaala wuxuu yidhi huwa isaga yowmuddiinkaas yowmu lxisaabi waa maalinta xisaabta weyaan waa maalinta xisaabta oo maalinta qiyaamo alxakim fi musdakihi imam dahabi wuxuu ley ala sharti muslim hada wallahu aclam wsala allah waslama cala abdi rasuuli mustafa